alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii afraad ee kamida min sharxi risaalat lmuriya aw atacliiq calayha fadl sheekh waasi waasi alxamdu lilah wsalaة wsalaam clى rasuuli اllah wbacdu xafidkm اllah qala الشheikh raximah اllah وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوسفوه بالسلوب والإضافات دون الصفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا وجعلوا الصفة هي الموصوف فجعلوا العلم عين العالم mukaabarة lilqضايا اlbadiihiyaat wajacaluu hadihi الصفة hiy اlأخrى falam yumayizuu bayna اlcilm wاlqudرة wاlmashiئة jaxda lilculuum الdaruuriyaat baarak allah fiik nacam waqaarabahum طaa'ifaة min alfalaasifa inagu soo maray falaasifadii iyo madhab albaطiniya inuu sheekhu ka soo hadlay oo uu soo radiyey hadda weli waxaan ku jiraa tamhiidkii ku saabsanaa in la kala saaro ariiqat rusuli fi itbaati sifaati alkamaali lilahi wa nafyi naqaa'isi canhu oo uu sheekhu soo sharxay iyo mukhaalifii ariiqati arusuli walanbiyaa oo iyo falaasifiya wixii la halmaala uu soo sharxay jahmiyo iyo xataa gaaladii kufaartayd iyo qaraamidadii waxo dhan buu soo sharxay marka wuxuu hi waqaarabahum kuwii horeynu soo sheegnay baatiniyadii waxaa u dhawa aa'ifatu min alfalaasifa waa alfalaasifa alilaahiyiin baa la waxaa u dhowaado kuwii aan ka fogayn in ilaahay lagu tilmaamo in ilaahay lagu tilmaamo bimacnaa binafyi ama binafyi naqiidayn lagu tilmaamay asalkoodu ku wareegaya nimanka hore waxu warkoodu salbu naqiidayn la mawjuud walaa macduum la jaahil walaa caalim la caajiz walaa qaadir laa xay walaa min soo mar nafyu naqiidayn aw nafyu salbu naqiidayn niman baa u dhowaaday oo ilaahay subxaanahu wa tacala waxay unku tilmaamayaan binafyi bisuluub asuluub huwa nafyu ayib waxay odhanhayaan laysa allaahu jaahilan faqad laysa allaahu jaahilan walaa caajizan maxay anfinayaan keliya yasifuunahu biاlnafyi laysa arabu jaahilan laysa arabu xaajizan halkaasay marayaan hadday dhihi lahaayeen allahu waa caalim maxay ku tilmaameen wasafuhu biubuut wasafuhu bihubuut laakiin bisuluub ay binafyi bay ku tilmaameen laysa allahu jaahilan dhihi maayaan allahu caalim ma odhanayaan allah waa caalim ku odhan maayaan waxay leeyihin laysa allaahu jaahilan meeshay dhihi allahu waa qaadir maxay ku leeyihiin laysa allaahu caajizan may fahantaa shekh waxaad u jeedo fawasafuuhu bisulubi ay binafyi bilawsaafi nafyiya salbiya bay ku tilmaameen aa'ifada marka waa aa'ifa min alfalaasifa alilaahiyiin alilaahiyiin baa layidhaha ka arisato waa aa'ifa min alilaahiyiina ka arisato baan wa ka baatiniyat shiica baطiniyat shiica kamida طaa'ifadan mil ibn sina abu cali ibn sina kuwana ku jira waqaarabahu طaa'ifaة min alfalaasifa alfalaasifa alilaahiyiin ka arisato oo macalim alawal ay u yaqaanaan shayaadiintu iyo ka baطiniyat shiica oo ibn sina kamid yaha abu cali isaga aabihiiba qolyahaas ay ahaayeen asalkoodu wa ka baطiniyat الsuufiya kabni اlcarabi muxydiin aلطaa'i saddexdaa kooxood buu sheekhu tilmaamaya alfalaasifa alilaahiyiin ka arisato wa baatiniyat الshiica ka ibni sina wa baatiniyat الsuufiya kabni اlcarabi fawasafuu waa atbaacihim iyo inti raacday inti raacdo hadday ku ta'aurtay waagi dambe dawaa'if madax bannaan bay noqdeen carrakawa ah fawasafuuhu rabbi waxay ku tilmaameen bisuluub الsلوب waa جمع سلب وهuو النفy layس الlaه بجسم ولا cرض ولا متحيز ولا cاaجiز ولا جاahل halkaa un ku soc waصفi marka inay sugaan iثbaaط ah oo dhan bay ka cararayaan marka saasuu sheekhu u jeedaa bالsلوب والiضاaفات in wax loo iضaafeeyo shay shay in loo idaafeeyo bay ku tilmaamayaan bimacnaa waxay kuleeyihiin waa alcila aluulaa cilada iyo macluulku waa miyaad bilidaafaat idaafada iyo howlahaas waanu tilmaami doonaa insha allahu tacala sheekh wuxuu ka wado laakiin hadda unsaa ogaada alidaafaad waa maxay waxay ku tilmaamayaan shay aan xaqiiqi ahayn oon wujuud xaqiiqi a lahayn ee mawjuuda binisbati ligayrihi binisbati ligayrihi markaa tira ilah waa alcila alfaacila ciladu waxay kasban keensanaysaa in la helo macluul oo macluulka ayay cilo ku noqotay haddii cilada la waayi macluulka la waayi lahaa oo shaygii dhalanhaya ama xukumka ama aharka ama mafcuulka la waayi lahaa cilada lama fahmin alcilatu laa tufham ila bifahmi اlmacluul wاlmacluulu laa yufhamu ila bifahmi اlcila idan marka waa umuur idaafiya alcila alfaacila cila ilahay ku tilmaamaya fawasafuuhu bisifatin idaafiya laysat xaqiiqiya ilahay waa inaad si madax banna u tiraahdo waa raasiq iyo khaaliq iyo caalim iyo qaadir si mutlaqa u tiraahdo oo sugto weeye laakiin wasfi aan xaqiiqi ahayn oo lagu fahmayo bifahmi khayrihi waa ka salbi buu lamid yahay wa ka nafyi buu lamid yahay shay xaqiiqi ah maaha marka alidaafa alumuur almutadaa'ifu sheekhu ka wada alatii laa tufhamu alatii laa yufhamu alwaaxidu minha ila bifahmi hayrihi ila bifahmi hayrihi macnahaasuu u jeedaa kalubuwati walbunuwati walqabliyati walbacdiyati walcilati walmacluul ila akhirihi macnahaasoo dhan weeye yani shay xaqiiqi ah maaha saasuu ku yidhi sheekhu duuna sifaati iyadoo rabbi aysan ku tilmaamaynin sifaadkii sugnaanshaha iyo jiritaanka dhabta a lahaa wa jacaluuhu alla rabbi waxay ka dhigeen huwa alwujuuda almutlaq jiritaan mutlaq ah oon qayd lahayn oon dabar lahayn oon seeto lahayn waliba bishari aliطlaaq weliba la raaciyo ilaaq ila allah waa mawjuudun wujuudan muطlaqan ilaqaad ku qaydaysa alwujuud almulaqa ay bishari biqayd اliطlaaq haddaad tidhahda maalan ilaahay waa mawjuud waa maxay waa biduuni qayd waa biduuni qayd laakiin markaad tidhahda ilaahay waa mawjuudun wujuudan muطlaqan waa wujuud lagu qaydo loo shardiya in la helo ilaaq dabar la'aan waa in la helo marka bishard اliطlaaq iyo laa bishard اliطlaaq baa kala jira laba shay wujuud bishar ilaaq iyo laa bishar ilaaq yani wujuud marna ilaaq la raacinayo unbaa loo jeedaa marna laga goynayo haddaan wujuudka ilaaqa ka goyno waxaan leenahay waa alwujuud hmm, alwujuud laa bishar ilaaq idhaha musalaxaadka uu sheekhu ka hadli doona raba inaad fahantaan haddaan wujuud basa sheego allahuma wujuudun iyo lilaahi wujuudun ku gaabsado waa maxay waa waa wujuudun laa bishari aliطlaaq lannu maanan raacinin qaydkii ahaa ilaaq maanan raacinin laa bishar اliطlaaq haddaan dhaho laakiin ilaahay waa mawjuudun wujuudan muطlaqan waxaan leeya waa wujuudun bishari اliطlaaq tan ay nimankan gaalada ku dhaceen way tuushe ka hadlay wajacaluuhu alwujuud almuطlaqa bishar اliطlaaq maca qayd اliطlaaq waa inuu muطlaq yahay lann hadday ay qaydka ka gooyaan wujuudka rabbi way ka baqan inay ku shabahaan makhluuqa allahu mawjuudun wujuudan macluuman hadday ku gaabsan lahaayeen waxay ka baqeen gaalnimadooda inay ilaahay iyo khayrkiis ku shabahaan marka waa inay dhahaan wujuuda muطlaqan ay laa qayda lahu laa sifa hubuutiya walaa salbiya waxoo dhan loo diido markaasaad ka badbaadaysaa tashbiihii iyo tamhiilkii iyo gaalnimadii fawaqacuu fii shari fii sharin mima faruu minhu macnaha inaad faateen bay la tahay marka kaa asaga almawjuud almawjuud bishari اliطlaaq ajmaca alcuqalaau calى annahu laa yuujadu ila fi اladhaan ishkaalku meeshuu ku jiro almuطlaqu bishardi iطlaaqihi almuطlaqu bishardi iطlaaqihi ama almawjuudu bishardi iطlaaqihi اتفق العقلاء على أنه لا يوجد في الواقع والخارج وإنما هو اعتبار ذهني شيء جرة oon qayd lahayn oon tilmaan lahayn laa kaaratan walaa waxdatan ama aan tilmaan lahayn uu qaydkii kaga soocmayo miyaa jira abadan waa iska ictibaar dihni ah maskaxdaada ka dareemaysa macnaha inaad fahantaan baylata marka almawjuudu bishari اliطlaaq ama alwujuud اlmuطlaq laa yuujadu fi اlkhaariji waladhan wainama huwa ictibaaru dihniyu wahmiyun oon xaqiiqa ahayn xataa mantiqa marka la maraya saasay oga hadlaan markay culumta caadiga ka hadlayan saasay oga hadlahayaan abiiciyaadka xisiyaadka kulli laakiin markay halka marahayaan ba aafo kale ku dhacday intaasi aan intaas iskaga dayna waqad culima bisariix اlcaqli ana hada laa yakunu ila fi الdihni صaxiix ana hada oo ah alwujuud almuطlaqa bishardi iطlaaqihi bishardi iطlaaqihi ay maca qaydi iطlaaqihi ayib مع إضافة الإطلاق إلى الوجود إذن لا يوجد إلا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج وحي كبحصا عنه عن الذهن ومن الموجودات مركز قتم وان صمر وجودات كأفرت وجود في الذهن رسمي وجود في الرسم في, في النطق واللفظ ووجود في الخارج والواقع شيء ثابت في الواقع والخارجة iyo shayga haabitka fi dihni way kala duwan yihiin wa min ama ay isku khilaafeen ahlu kalaam xata alfalaasifa shayga macduumka ah ma mawjuud ba mise waa hayru mawjuud المعدوم هل هو شيء موجود أو غير موجود إذن hadaad tidhaahdo almacduumu waa شhayun mawjuudun waxaa lagu yidhi waxaa ka laasimhaya kufri oo إثbaatu mawjuudin maca allahi أزlan وabadan baa ka laazimi oo kufriga shirki ah ilahna isku ogeyn keligii inuu azli yahay wاlأزliyaةu waxaan azl waa cadamu alawaliya haddaad tahay marka almacduum waa shayun mawjuud waxale kufri baa ka laasimaya ibn xasim saasuu ku leeyahay mucilna halkaasay mareen mucil waxay yidhahdeen almacduumu waa shayun mawjuud ashaacira waxay dhahdeen almacduumu waa shayun hayra mawjuud laysa bishayn bal mawjuud iska badaa waxay ku murmeen almacduum hal waa shayun aw hayru shayn shay alashaacir waxay dhaheen almacduum waa shayun laa shay laa shay muctazila waxay dhaheen almacduum waa shayun haddaad wujuudaadka afarta afahantay waad kala xukumi kartaa tajlisu majlis alxukmi والtaxkiimi baynahuma fataqulu almacduum waa shayun mawjuud fi الdihni والمعدوم هو شيء ليس موجودا في الخارج انتهى انتهى النقاش ومثل marxaba sheekh qaydkii inaad ii qaydaan baa ficnaan lahayd oo su-aalaha gadaal ka keentaan leanna waxaan ka baxayaa tasalsul afkaar iyo mawduuci aan tooganaya baan yaan ka baxaaya mhm. intaad ishkaalka ii qorto markaan darsiga dhammeeyo soo daa sheekh mutar insha allah marka eh, inaad fahantaa wujuudaadka afartaa waa idii hormariya haddaadan fahmin ishkaal oo dhan baa kugu imanay ishkaal oo dhan meeshu ka bilowday waa cadamu tafriiqi bayna wujuudaat اlashyaa wujuudaat اlashyaa fi اllafdi wاlnutqi fi اlrasmi wاlkitaabati wاtaswiiri fi اtasawuri wاtacaquli dihnan fi wujuudiha fi اlwaaqic wاlacyaan ee la arki karo ishu qaban karta ama la tilmaami karo marka macduumkii laisku laayey ee takfiir laga keenay ee gaalnimo laiska laasimiyey muxuu u baahan keliya in la kala saaro bayn alwujuudayn bayn alwujuudayn faqat macnuhu sheekhu kuu togana kaas waqad culima bisariixi alcaqli ana hada ay wujuudan wujuud mutlaqa oon qeyd iyo dabar iyo sifa hubuutiya walaa salbiya aan lahayn laa yakunu ila fi الdihni fi الtasawuri faqat الdihniy la fima kharaja canhu can الdihni min almawjuudaat wajacaluu sifata hiy almawsuuf sifadii oo tilmaanta ahayd oo cilmi ahayd bay caalimka qudhigiisa ka dhigeen leannu mar haddaad tiraahdo waa mawjuudun wujuudan muطlaqan laa qayda lahu asifatu lmawsuuf shay waaxid bay noqonaya lianna sifa waa mawjuuda wujuudan muطlaqan cindahum maalan qayd aan lahayn oon la tilmaamaynin oon cilmi la odhanayn ruuxna aan lagu tilmaamaynin iyo axad mawsuufkana sidoo kalea tire waa mawjuudun wujuudan muطlaqan haddaad diidda marka quyuuddi ay labada shay ku kala bixi lahaayeen ama ay ku kala soocmi lahaayeen maxaad ka dhigtay shay waaxida wajacaluu sifata hiy lmawsuuf saasuu sheekhu ka wadaa waa yani yar mushkila laakiin waad fahmaysaa haddaan qaabka loo dhigo fajacaluu alcilma cayn alcaalimi cafwan mukaabaratan ayagoo diidayo dafiraya lilqadaaya albadiihiyaat lilqadaaya daruuriyaat in sifo daatadii iyo tilmaanteeda isku mid laga oo caalimkii wax garanaya mawsuufka iyo cilmiga isku mid laga dhigo waa maxay waa mukabar lilcuquul daruuriya wa jacaluu hadi sifa oo qudrada matala ama iraada ama mashiya oo kale ah caynan waxay ka dhigeen hiy alukhra tii kale faariq ma jiro waxaa tiri waa wujuudun ama waa mawjuudun bishardi aliطlaaq wax tamyiiza iyo wax qayda iyo wax fawaariqa iyo wax tilmaama u dhaxeeya oo labadan shay kala sooca ma jiraa tiri mar haddaan maxamed iyo xasan wax kala sooca uusan jirin waa maxay macnahoodu waa milaan ma huwa milaan waa istiwaaء الشhayئayn fi jamiiع الجiهاaت istiwaaء الشhayئayn min jamiiع الجiهاaت maca intifaaءi أyi صifaة mumayiزة أyi صifa mumayiz dila waay wa labadi sho isku mid wajacaluu الcilma cayn aliraadati tan dambaan rabaa wajacalu hadi sifata hiy lra cayn aliraada wliraada cayn alqudra wlqudra cayn nafs araxma ila faarik ma jiraa tiri sidaan dambe marka tan dambe kuu sheegay wajacaluu sifata hadii sifa hiy lkhraa waa madhabu ninka la odhan jiray ibnu sina wabni rushd alxafiid wahum akfaru min annasaara buu sheekhu yidhaahdaa aaibudaahimujtahidadayga weyne iskale kitaabu taxsiili muqadimaat almumahidaad ma ah ninkan iskale badalad mujtahid ee imaam khazaalina radiya tahaafud qoray ee faylasuufka musiibada ah dhinkaa way ninku sheekhu ka hadlayo ibnu siina iyo ibnu rushdi wahum akfaru min anasaar nasaara dhaanta maxay u dhaanaa nasaara waxay ku idhahdeen ilahi waa waaxidun bidaat alaaatun bilaqaaniim ama biاlqnuum ilahi waa waaxidun biاdaat ثalaaثaة biاlaqaaniim jamcu uqnuumin الروح القدس أقانيم يقنب ومفرد يجمعيس يقداي waxay dhaheen ilaah waa waaxidun bidaat marka la fiiriyo duhuurkiisi iyo tashakulaadkiisa ayagu say sheegeenna waa saddex alabu walibnu wa ruux اlqudus ayagaa dhaama leanna waxay sugeen wujuud jiro xataa sifaad le oo kala soocan bay sheegeen annasaara waxay sheegeen calaa shirkihim wa kufrihim oo ilaahay qur ku cadeeyey laqad kafar ladiina qaaluu in allaha ali alaa ali la sheege waa maxay allah waaxidun bidaati alaaatun fi sifaat aw fi uhuur aw fi laqaaniin ayb ninka yidhi marka asifatu الأقانيم طيب نينك يجي مركة الصفة هذه صفة نفس عين صفة الأخرى والموصوف نفس الصفة والعلم نفس العالم العالم يقدر نينك يقول الله واحد بالذات لكنه ثلاث في الصفات أو في idan marka iska ilaaliya waa meel lagu aafoobe wey maslada ayada falam yumayizuu bayna alcilmi wاlqudrati wاlmashiiati jaxdan diidid iyo dafirid lilculuumi daruuriyaat inta inaad garateen bay ila tahay marka masaladan hadda sheekhu tilmaamayo markaad maraysaan cilmu lkalaamka ama usuulka baad maraysaan ama mantiqa kuliyaadka la qaybiya kulli abiicia iyo kulli mantiqia iyo kulli caqlia loo qaybiya alkulli aabiici ay alkulli عقلي الله قيبية الكل الطبيعي أي الكل المنطقي أي الكل العقلي باجرة كل منطقي أي طبيعي هو الحقيقي هو الحقيقي وشيء وجود كله في الخارج في الخارج طيب مركا كأوتقنا المطلق لا بشرط المطلق لا بشرط هذا أن لهين المطلق لا بشرط ووجود شيء في الأعيان والخارج وهو الكلي الطبيعي عند المتكلمين والفلاسفة والأصوليين والمناطق إلى آخره maxaa yeelay markaad waa insaan baa tirmati alxayawaan walinsaan alxayawaan walinsaan markaad tidhahdo haddaad milacsato wujuudu linsaani walxayawaani uu ka jiro bannaanka iyo waaqica iyo caalam almushaahid uu ka jiro waxaan leeyahay waa kuliyun waa kuliyun dihnan mawjuudun طabiicatan fi lkhaarij waa kana kaas wuxuu yaqaana alkuliy alطabiiciya waa kulliga xaqiiqiga ah wixii aad tasawuratay ee macna alinsaan iyo mafhuum linsaan ahaa markaad bannaanka timaado war insaankaad sheegaysaa waa kanaan ku leeyahay waa kuwan fadhiya maxay wacan soo xayawaan iyo insaan ma aha kaas waxaa la yidhahda alkuliya aطabiiciya inaad fahanteen baan rumaynaya ayib waana midka hadda aan ku dhigo almuطlaqu laa biharin laa bisharin bishari idlaaq baan ka reebayn idlaq haddaad tidha aafadii baa soo bixi dad idlaaqdo aafadii baa soo boodaysa waxaa kuu soo hadhay alkuliy lmaniqi alkuliyu lmantiqi waa marka aad shaygii hadda aan soo sheegnay insaanka ama xayawaanka ahaa aad ku sifayso kulli oo tiraado alinsaanu kulliyun alxayawaanu kulliyun alwujuudu kulliyun wasfu wasfu linsaani aw alxayawaani ama wasfu lkuliyi abiiciy kulliga abiicagada aynu soo sheegna oo ku tilmaanto wasf kuliy aad raaciso wasf lcumuum aad raaciso oo tira alxayawaan waa maxay kulliyun alinsaanu uliyun alwujuudu uliy uliy waxan ka waa caamun caamun kaasa waxay dhaha alkuliyu almantiqiyu waxayna ka wadaan manaadiqadaa ka hadasha mantiqi waxaa loo qolyaha manaadiqda waxay ka hadlaan waa maxay macaanida caamka ah ee guud unbay tasawurtaan ay ka hadlaan waaqac marka la yimaado waxa xaqiiqiga ka jira waa alkuliyu abiiciyu waan isfaanamaynaya walidaalnusiba ila ilalmantiqiisaa loo yidhi ayb maxaa yeelay maxaa kuu saaray alkuliy alcaqliy alkuliy alcaqliy waa inaad tiraahdo waa almurakabu min alkuliy alطabiiciyi wاlmantiqiy macanihii caamkahaa een sawirtay ee kulliga mantiq iyo wujuudkii khaarijigahaa ee abiicigahaa oo laysku daray wixii ka dhasha ayaa waxaa leedaha alkuliyu alcaqliyu الكلي العقلي وهو مركب من الكلي الطبيعي والكلي المنطقي ما جرى marka ma dhici karta insaan guud oo caam ah oo cala cumuumi hadana banaanka taagan ma jira la yujad marka الكلي المنطقي waa suura dihniya والكلي العقلي waa suura dihniya abcad min الكلي المنطقي idan wujuud اlashyaء اlxaqiiqiya waa kulliga abiiciga ama alkuliy اlcaqliyu wاlmantiqiyu kilahmaa waa dihniyaani laa wujuuda lahuma fi اlkhaarij wadaadaha lama wada soconnaa jamacat alkhayr ma wada soconnaa mise waan kala hadhnay marar baa la kala hadhaa oo la iswaayaay ayib marka hawsha aad ha laskaga ilaaliyo marka macaanida marka uu sheekhu sheegay ee daruuriga iyo culuma daruuriyaad daruuriyada waa soo marteen macaani badan baa lagu tacriifaad badan baa laga bixiyaa tacriifu arbaab اlquluub wa axwaali الnafs iyo zuhaadi iyo cubaada ummadda muslimiinta ugu qiimo badan waxay dhaheen waa waaridaatun cala nufuusi tacjizu can raddiha junayd iyo raggii ahluhayrka nin kamid ayaa la weydiiyey rag ka midoo layidhi ma huwa daruuriyu falsafo ma yaqaana howlahaas macno ay dareemayaan bay cabireen waxay dhan waa waaridaatun cala nufuus waa macaani nafta ku imanaysa tacjizu can radyaha naftuna aysan radin karin gaajaad dareemaysa inaad gaajaysan tahay ma dafiri kartaa abadan xanuun baad dareentay ashucuur biاlalam waa wujuudun waa shay daruuri ah laa tacjizu الnafsu can raddihi can raddihi waa waaridaat cala الnufuusi tacjizu النفس عن ردها أما تعجز عن رد- عن ردها أما قولها المتكلمين الذي يلزم النفس نفس العبد لزوما لا ينفك عنه وأغرون أما هو كلام ما لا يحتاج إلى إلى إلى تأمل ونظر واستدلال واد قرنيس أما ضرورة وتقنان أنت أنك قتنه نعم حفظكم الله وإياكم بارك الله فيك قال شيخ الإسلام رحمه الله وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المحضة المترادفة مترادفات فمنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمع ولا بصر فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات نعم شيخ طائفة ثالثة والمعتزلة وأتباعهم طائفة ثالثة أو دوادي نمانك باطنية ذا فلاسفة وإن صوم الرأي أقسام تيدي هنا وحول طائفة صدحات أو دوات كواس ahlulkalaamna waxaa loo yidhi likarati kalaamihim fima laa yacniihim muctaqadan wa camalan xaqiiqadu waa intaa sumuu ahla kalaamin likarati kalaamihim wa khawdihim fima laa yacniihim fi umuur lmuctaqadaat waxaan aan khusaynin waxna kaga xidhnayn ayaa warkooda ku batay fasumuu ahla kalaami ay ahla ra'yin wa khawdin fi umuur lictiqaadi min hayri daliil ayagu laakiin falsafo kale ay isku cudurdaar iyo qiil kula baxan bay sheegtaan oo awal khilaafi masalat lkalaam buu ka bilowday saasaa mutakallimna loo yidhi baddaasay akhriyaan waxba kama jiraan salafku ahlu kalaam markay itlaaqaan waxay ahlu kalaam yidhahan waa wasfu damin cindahum ahlu kalaam wasfu damin way cinda ahli sunna waljamaca وإنما سموا أهل الكلام لكثرة كلامهم وخوضهم في أمور الاعتقادات بما min almuctailai wman itabacahum waa khawaarijta iyo zaydiyadu sheek ujeedaan waman itabacahum bacd lkhawaarij baa raacay muctali fi hada albaab wazaydiya oo farc ah farc kaa muctila ayagaba iska waba waa madhar min madaahiri alictizaal wey zaydiyadu faadbatuu lahu asmaa duuna ma tadamanatu min asifaat faminhum man jacala alcaliima walqadiira wsamic walbasiira kalaclaami lmaxdati lmutaraadifaat magac iska maxdi ah oo daato untusaya calamku waa taqaanaa dee ujurmaad ku barateen magaca untusa daatada weeye aan xambaarsanayn wasfi aan xambaarsanayn saasoo kale ay ka dhigeen kalaclaami almaxdati almutaraadifaat isfangalaysa alati tadulu calaa daatin waaxidatin min duuni awsaafin mukhtalifa wa minhum man qaala caliimun bilaa cilmin qadiirun bilaa qudratin samiicun bilaa basiirin samiicun basiirun bilaa samcin walaa basrin faahbatuu alsma magacii mujaradka ah duuna ma tadamanahu min asifaat ay almacaani لأن هنا قاعدة السلف رحمة الله تعالى عليهم الصفة الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل دون غيره saddex qaaciday meeshan ku leeyihiin salafku ay kaga badbaadeen ilahay ka badbaadiyey aafadan iyo baktiga qaacida kooda waa midaas asifatu idaa qaamat bimaxallin asifatu idaa qaamat bimaxallin caada xukmuha ay xukmu sifati ilaa dalika almaxalli duuna hayrihi tilmaan haddii lagaa helo oo tilmaanta aad ku tilmaanaato ooy kugu qunto tilmaantaa xukumkay leedahay wasfiga xukumkuu leeyahay aduu ku taabanaya kuuna soo noqonaya cid kale looma aanayn karo asifatu idaa qaamat bimaxalli ay bimawsuufin baa laga wadaa caada xukmuha xukmu sifati aw alwasfi ilى dalika اlmaxali duuna hayrihi kalaamku waa waصfi ama waa sifo idaa qaama اlkalaamu bishaksin aw baxadin caada xukmu xukmu اlkalaami ilى اlmutakalimi nafsi laa ilaa hayrihi taa waxaa lagu baabiyey marka mucila ku baaba'day ilahay waa mutakalim bay dheheen bikalaami lam yaqum bihi waa bail kalaam shajaro ku qumay ama hawadaas ilaahay ku abuuray waxay leeyihiin waa kalaamullah saa ku hadla ma soconayo ma soconayo ku baaba'aysa kitaabkan qur iyo kalaamka ah, alfaadan iyo sawdkan iyo qur la akhrinayo howlahan ilaahay marnaba kuma hadlin wamaca daalika waa kalaama bay ku kalaamku in waa kalaamu muxamed la aw kalaamu jibriil la ow kalaamu malaki min almalaaika la yidhaahdo axadkii alfaadan iska lahaa iyo tacbiirkan iska laha macaanida xambaarsan yaa loo tirinaya lianna sifata idaa qaamat bimaxallin caada xukmuha ilaa dalika almaxalli duuna hayrihi ahlbiduc o dhan baa taa ku baabaa nimanka hadda sheekhu uu qaacida labaad bay salaf ku baabeeyeen oo la cafwan sidqu lmushtaqi laa yanfaku can sidqi lmushtaqi minhu sidqu lmushtaqi laa yanfaku can sidqi lmushtaqi minhu mushtaq iyo mushtaqu minhu waxaad kusoo barateen mulxat lciraab iyo ajmaani lama weydiin karo mushtaq waa ismiga ismiga caliim qadiir samiic soo mushtaq maaha ism alfaacil iyo asmaa almafcuulini howlahaad garanaysaa masaadirta laga dhambali jiray ee laga tafriicin jiray waxaasoo dhan waa mushtaqaad waxaana tiri sidqu lmushtaqi ay sidqu lsmi sidqu lismi laa yanfaku kama reebmi karo kama hadhi karo can sidqi lmushtaqi minhu haddii aad tirahdo ruuxan waa caliim ama waa samiic ama waa basiir axadkan ama waa mutakalim magac baad siisay magacaasi laabudda wuxuu ka yimid mushtaqimi oo sifadii iyo wasfigii ama masderkii cala istilaaxaat wasfi cinda nuxaad aw masder cinda anuxaad walcarabiya wa wasfan wa sifatun cinda eh, alcaqaa'idiyiin idan haddaad tiri muczilow ilaahay wuxuu leey waa samiic laabudda min samcin hadaad tiri waa basiir laabudda min basarin hadaad tiri waa calim laabudda min cilmin lأna sidq اlmushtaqi ay اlsmi laa yanfaku daruura caqliya luqawiya can wujuudi اlmushtaqi minhu oo masderkii ay wafiga ah mtaas wada socona meena kala hadhin idan halkanay ku baabeen warsey ku dhici kartaa inaad ila waa calim waa samiic waa basiir waa qadiir waa mutakalim iyadoon la helin minhu oo cilmigii iyo wasfigii iyo masdarkii aan la helin marka ahluqay sheegteen luqadii bay ku tunteen ahlulcuquul bay sheegteen caqlig bay ku ciyaareen labada qaacidadaba waxay baabi'inayaan haddaad maraysaan qolyaha mushriga waa muslima wuxuu yurdaa qawaacidda ahlu sunna meel walbay taabanaysa maa keliya alasma wasifaat nafs shay tan hadda u dambaysay miaali waxaad leedahay ninkan eh, aw cabdi ee isagoo jaahila ah, ilaahay keyrkii barye ama caabuday shirki buu ku dhacay wuxuu sameeyeyna waa shirki walaysa bimushrikin ma dhici kartaa mustaxiil lanna sidq اlmushtaqi walcagsu saxiix oo qaacida saddexaad bay leeyihiin salafku ayadna muhiima الصفة إذا قامت بمحل اشتق له منها اسم صدح ذا قاعدة مهم جدا هذا الشيخ أبو شرح شيخ الإسلام يضو ففاسا الدلة دي عقل هيد لغة هيد شرع هيد هي ضوائف تكب باي كتاب التسعينية كتاب هذا الآخرين والرد خاص على الأشاعرة في مسألة الكلام في مسألة كلام kitaabu tisciiniya waa aragteen isagoo yaroo mujalada iyo isagoo hadda la yar weynayo saddex mujalada taxqiiq fahad alcajlaan miyuu ahaa salix alcajlaan ma garanayo hal akhriya kitaabkaas sagaashan iyo sideed wej buu ugu jawaabay ashaaciro oo inay ka diin xun yihiin xataa mucusilo oo jahmiye ka daran yihiin buu sheegay asifatu qaacidau saddexaad u dambaysa daahin ana maanta soo dahay asifatu idaa qaamat bimaxallin ushtuqa lahu ushtuqa lahu minhaa ismun sifadu hadday wasfigu hadduu meel ku qumo wasfigu waxaa laga dhambala oo laga jeexaa magac oo maxalkii la siinayo waata nafsigee markaad leedihiin caliim waa in la helo cilmi ku qumay maxalka oo magaca caliim laga keeno saddex qaacido issaaran weeye asifatu idaa qaama bimaxallin caada xukmuha ilaa dalika almaxalli duuna gayrihi ima dhihi karti ilaahay waa mutakalimu bikalaamin qaama qaama bigayrihi waa caliimin bicilmin qaama bigayrihi bail way luqatan wa caqlan والصفة إذا قامت بمحل اشتق له أي للمحل منها أي من الصفة اسم الصفة إذا قام بمحل اشتق minha smun minha ay min asifati wasfiga meesha ku qumay magacana lama dhambali karo asna waa baail ninkii kufribaauu ku dhacay shirkibuu ku dhacay lamana dhihi karo kaafir iyo mushrik waa baail caqlan wa sharcan wa luqatan cafwan lianna asifata walwasfu idaa qaama bimaxallin ushtuqa lahu wahada baxun luqawiyin buu ibnu qayim kitaab sala ka ahriya wahada بحث لغوي شغلكم ولا حتى شرعي واللغوي وحكوكو في الكلين اللغة تقانو ذا نهين عجمي هذا النية الله فسن نويت صوم رمضان أده لا أرنا يا ذا نهين هذا اللغويين هذا لهم سادين يا معتزلية كلهم قبضان وحاسد وحوبان يا مقتل شرع عقلك إن لغو قيد لغو دبره شرعك العقل لا يهتدي إلا بش- بالسمع إلا بالسمع والسمع لا يتبين إلا بالعقل علاقة التعاون بين السمع والعقل بحث اللغة والمقيم حقوقي الغضب كوفي لا تكرت haddii wasfi laga helo max- ee, meel maxaa ku- magaciisa maxaad ka sugaysaan ilahu ma dhihi kara maad ka sugi hada baxu luqawi faqad wadaaka xukmun sharciyin masaa'il buu kala qaadayay dilkii iyo qatligii wuxuu kala qaadayay iyo axkaamtii inaad fahantay ruuxan inuu hadal leeyahay baa kugu filan inaad dhambasho mutakalim baa tawqiifiyaa laakiin asmaa lmakhluuqiin tawqiifay ma aha ma fahamta hawshaas asmaaullahi wa sifaatuhu tawqiifiya laakiin ahlu jannaha marka aakhare la tago qolyihii laga soo bixiyay jahanamiyiin bay dhahayaan jahanamiyiin waa magac culus almuhim waa isla fahanaan filayaa qolyaha muctasilada ah saddexdaa qaaciday ku fashilmeen oo ilaahay subxaanahu wa tacala walitibaac waafajiyey waana saddex qaacido waafaqsan adaruura luqawiya walcaqliya wاsamciya aw sharciya waasil baara اllah fiik axsan allah ilaykum وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بسريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات نعم الصريح هو السالم الخالي من المعارضة بالصريح المعقول الصريح عند أهل العلم أما على اصطلاحات شيخ الإسلام ابن تيمية والخالي السليم الخالي من المعارضة mucaaradoona laba jaanib jaanib bay ka timaadaa min ashahwati aw shubha alcaql sariix aw sariix lmacquul wuxuu yaqaana sheekhu waa caqliga asaalim aw alkhaali aw asaliim alkhaali min almucaarada bishubhatin aw shahwatin ama waxaa tira alcaql sariixu waa asaliimu min ashahawaati wshubahaat shahwaadku waxay keenayaan caqliga inaad dardarto shahwa alhaaliba waxay keenaysa shayga adoo garanaya xumaantiisii iyo fasaadkiisii inaad jiidho sida ruuxa muslimkaa sidoo zinada garanaya inay xun tahay oy cadaab leedahay oon ay dhici karto aakhare lagu cadaabo cadaabna uu mudan yahayba qacan laakiin dhici karto lagu cadaabo ayuu dardarayaa lihalabati shahwati calayhi shahwaduna waxay keenaysaa caqligiiba cafan shubhadan waxay keenaysaa caqliga inuu fasaado oo taqayuro oo indho beelo waxba arki waayo idan waa asaliimu min ashubahaati washahawaati almufsida aw almuqayira asaliimna asalkiisu waa asaxiix min alamraad intanba waa iska caddaade walkalaam calaa fasaadi maqaalati hawla mucsile iyo zaydiye iyo khawaarij ku raacay asmaada sugay macaanidana diiday ee ilaahay asmaadiisa ka dhigay asmaa maxda jaamida laa tadul calaa sifaatin oo calaa macna inaad tanaaqudkooda waxaa kutusaya de kayfa magac xageed ka keentee ismi faacilgan caliim iyo basri xageed ka keentee say u dhici kartaa inaad mushtaq ii keento min duuni min hayri wujuudi almushtaqi minhu seed magac u dhambalateen isagoon sifo aysan ku qumin ee wasfi maqaamka aan laga helin yani waa tanaaqud bisariixi اlmacquuli almuaabiqi lsaxiixi lmanquuli luqatan wa sharcan saxiixulmanquulku waa luqadii sharcigu sheekhu tilmaamaya fii hayri hadi lkalimaat tadmuriya hadda waa rasaalo yare meelo kalean sheekhu ku faahfaahiyey khaasatan kitaabka minhaaj sunna daaru tacaarud alcaqli wاlnaql kitaabka bayaanu talbiisi ljahmiya baad fiirin kartaan adaad u baahataan insha allahu tacala minhaaj sunna waxaad ka fiirinaysaan mujaladka sideedaad konton iyo sida raqamka ilaa lixdan waad ka fiirin kartaan cafwan daaru tacaarudkan ujeedaa daaru tacaarud alcaqli wاlnaql mujalladka sideedaad konton iyo sideed ilaa lixdan ka fiiriya ama minhaaj sunnaha mujalladka labaad boqol soddon iyo saddex waad ka eegi kartaan mujaladka labaad an boqol labaatan iyo saddex oo isla manhaajkan waad ka fiirin karta ilaa an boqol labaatan iyo toddoba waad ka eegi kartaan nacam أحسن الله إليكم وإياك بارك الله وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نذيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل ولو min ataxriifaati wataciilaat ba anaga noo dhigan kasoo macnaha hadii la fahmo iska daaya wadaadka wlow amcanuu nadara lasawow bayna almutamaahilaat wafaraquu bayna almukhtalifaat kama taqtadiihi almacquulaat walakaanuu min aladiina uutuu lcilma aladiina yarow ana ma unzila يرون الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد لكنهم من أهل, من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في, في السمعيات نعم cibaaradan sheekhu uu sheegay wahaulaai jamiicuhum yafiruuna min shayin fayaqacuuna fi nadiri wa fii shari minhu waa iska jumal iyo faqaraad waadaxaa wey hadda wax sharx uma baahna de waad soo marteen bay la tahay muqadimaadka horaad kusoo fahamteen intan dambe ah walaakinahu min ahli lmajhuulaati almushabahati bilmacquulaat yusafsituuna fi lcaqliyaati wa yuqarmituuna fi samciyaat intaan baa u baahan in musalaxu sheekh ujeeda la tilmaamo wixii kale waa iska cadyahay astabsata waa kalima igriiqiya aw yunaaniya oo kadib la tacriibiyey almucarab wاdakhiil howlahaas waad ku barteen bay la tahay fii mawaadicihi astabsatu hunaa waa alxikma almumawaha aw ilmumawiha waxaad sheegto ku sheeg waa alxikma almumawaha xikmada loo ekaysiinaya xaqa mumawaha ay almushabaha waxaa laga wadaa alkalaam اlbaطilu almushbihu aw اlmushabahu biاlxaqi aw اlmushbihu lilxaqi waa kalaam baaطila oo lagu naashnaasho oo lagu qurxiyo ood moodo xaq kadibna aad qaadanayso balaayana ka dhacaysa marka asafsata waa lagu dagaalama ma jiraan sofistaayi niman la yidhaahdo oo ummad madax bannaan oo jirta miya mise ma jirto waa dagaal badan baa ka jira qolyahan ahlulkalaamka iyo kutub alcaqaa'id qora way daa'ifo jirto oo baraahime la yidhaahda ama hindiya xaggaa joogto oo jiri jirto oo griigana ka dhex jirtay hindiyana ka dhex jirta beriga eshiya ka jirta weyeyleyn waa sheegana waa suga sheekhulislaam laakiin isagu wuxuu yidhahdaa ma daa'ifa mucayano oo meel jirta joogta ma ahee kullu jaaxidin lidaruuriyaati alcaqliyati baa musafsit ah fahuwa sofistaaiyun wa saaxibu safsatatin idan aljahdu lilxaqaa'iq daruuriya ama caqliya ha ama samciya ha ama xisiya ha kullu shayin badiihiyin daruuriyin inkaaruhu wa jahdu waxaa weeye waa safsad cindahu saasuu asagu sheeku qabaa lanna wuxuu laa yutasawaru ana yunkiru jamiica alxaqaa'iq marka asagu qaabkaasuu sheeku u dhigaa oo masalada mararka qaarkoodna calaa ariiqati hayriiba ku socdaa sidiisbu u sharxa saddex buu u qaybiyaa marna afar buu ka dhigaa qolyaha asxaabu safsata sida caansan marka waa saddex qaybood niman la laadriyo iyo cinaadiyo cindiyo asafsataiyatu waa maxay anwaacu safsatati waa alaaatun laa adriyatun laa adriya oo loo nisbeeya laa adri nisbatun ilaa adri baa loo aanaynaya iyo cinaadiya alcinaadu waa maxay waa aljaxdu wاlmukaabara iyo cindiyatun cindiya saddexdaasaa asal u ah ayb qolyaha marka adriye la yidhaahdo waa nima laa naclamu an alxaqaa'iqa mawjuuda aw hayr mawjuuda shay xaqiiqe la yidhaahdo oo dhaba inuu jiro iyo inuusan jirin ma garanay dhan laa adri laa nadri marka waxaa loo bixiyey laa adriya ra'yisuhum waxaa la inuu yahay xallaaj ninka shaydaanka ee xallaaj ahaabaa la sheegaa inuu ka tirsanaa qolyaha islaamka sheegta zandaqaan loo diwaad garanaysa wixii kale xaggaa jira waa barabadany maxaa yeelay waxay dhaheen xaqaa'iqdii haddii ma fadhido ninka malaariyada qaba ama dacartu ay hayso malab baa la siinoo kakabankaasuu dhe khadhaadha kafayoobaa cabbi wuxuu dhihi macaana islaanta wallacaysa biyihii macaanaa baa la khadhaadhaan caradii iyo dhuxushii khadhaadhadna waa la macaanaan xaqiiqo jirta oo waaqic oo haabita hadday jirto dadkan iskumayska khilaafeen marka waxay dhaheen annagu inay jirto in kale mana anfinayno mana sugayno marka waxaa la yidhi laa adriyatu xaqiiqadii waa sideeda iyaga xanuunsaday xanuun baa ku dhacay jawaabtooduna waxaa weeye waxay dhhen nimanka noocaasa daawada waa maxay rubaxa indhaha la goynaya Ah, maxaad ii dishay markuu dha waxaad tidhahdaa laa adri inaan ku dilay in kale aduguna aamin inaadan ah, diida bir qabow buu bir qabow waate seef seeftu way qabowdahay marka la taabto waa qabow laakiin afkeedu u kulyahay marka kaasoo maa lagu sameeyaa xaqiiqa uusa inkiri karin baa lagu sameeya islaantaa laga dilaa wiilkaad ka dili feedhahaad kala goyn iftarid allaa qatla walaa darba walaa iqtisaaba walaa waxaasoo dhan qaad annaka laa tadri hororun soco mu yeelayaa <laughs> marka da cudur asaga ku dhacayo cudur asaga ku dhacayo qolyaha saddexaad waa niman la yidhaahdo alcinaadiya alcinaadiya qolyaha labaad ha cafwan nimanka waa maxaa niman yidhi laa nanfi walaa nubitu laa nanfi alxaqaa'iqa walaa nuhbituhaa marka cudur baa ku dhacay cinaadiyadu marka waa nimanka inkariyaba waxay leeyihin laa xaqiiqat maba jirtaba maba jirto nimanka hore laa adri dhihi maynagu nadri an laa xaqiiqata naxnu nadri an laa xaqiiqa xaqiiqa jirto oo dhab ah ama xisiye ah ama sharciya ama caqliya waxba ma jiraan xaqiiqaba ma jirto nafs shay baa lagu daaweynaya nafs shay asagu inuu jiri inuu jirin baa la weydiinaya waxaa lagu bishoo la yidhi tan laftirkeedaaba xalli xaqiiqa ah maxaad aaminsantihin inaysan jirin waad ictiqaadin bayna laftirkeeda xaqiiqa jirta ah tactaqidun alla xaqiiqata way xaqiiqatay alla xaqiiqatan aamintaynbaba xaqiiqo ah maya d seed ku aamintay inuu waxba ma jiraad tiri haddaba nafyina ma jiraan kuleehay kayfa nafaytahu alaysa anafyu min alxaqaa'iq nafyu shay waa macno xaqiiqi wujuudi ah waa tasdiiq shaygii ma jiraad leedahay muxuu ahaa nafyigu waa nafyu wujuudi shay ayib ilaa shayga markaad xukumayso ma huwa alxukmu xukmku wuxuu noqdaa nafyi ibaatu shay wa nafyuhu idan nafyu shay waa xaqiiqa waana xugun haddayn xaqiiqo jirin say idinku suura gashay inaad inaad diiddaan kadibna burhkii baad saari burhkii ku hore la soo saaray iyo seeftii kadib waxaad tiradaa waxaan aaminsanaya inaanan ku dilinba xoolana kaama dhicin aamin adugu abulhudali callaaf ba xataa la sheegaa inuu ku dhacay calaafkii mualiga ahaa oo isagaa dameer wataa laydhi maalintu nin boqor u yimidba meel ku xidhay wiil yaroo kure ka warqaba wuxuu aaminsan yahay yaa dameerkii intuu qaado yuu iibsaday alaabtina wuu isticmaalay abudal calaaf markuu soo baxay wuu xanaaqay dameerkayga awa wuxuu ihi iftarid inaad dameer balahaan jirinba ka soo qaado anna inaanan gadanin lianna laa xaqiiqa kitaab buu qoraa la yihahda u bixiya kitaabu shukuuk wiiloo isaga dhalay baana ka dhintay markaasuu yidhi waxaan aad oga xumaay kitaabkan qoray qiimihiisii iyo wiilkii aan dhalay isagoon akhriyin inuu dhintay wuxuu yidhi wiilkii yaraa dhibka badnaa wuxuu yidhi ka soo qaad wiilkii inuusan dhimaninba kitaabka inaadan alifin ha ka soo qaad ama inaad aliftay uu akhriyay ka soo qaad ilaanu laa xaqiiqata marka waxaa inagu dhihi jiray af shambireed maku baraaso garan maysaan carruurta wixii bay tan u dhowdahay ilmo yar haddii af shambireed maku bara haa haa lama dhaho hee hee lama dhaho maxaad leedahay maxaad leedahay lama dhaho maxaan dhahaa maxaan dhahaa lama dhaho war iga tag war iga tag lama dhaho waa fasabsadadii ilmuhu waxaan kula yaaba nin waalba ku arkaya ayib nimanka marka cinaadiya le maxaa kuu soo hadhay alcindiya alcindiya waxay leeyihin xaqaaqadu waa jirtaa laa adri aan dhihi mayno mana anfinayn lakin waxaan leenahay alxaqaa'iqu waa taabicatun lilictiqaad wliraadaat cindiya ay waa idaafiya nisbiya nisbiyat lxaqaaq nimanka la yihahdo kuwan wey waxay leeyihiin shaygan waa shirki ninka aamina inuu shirki yahay waa iimaan ninka u aamina inuu iimaan u yahay shaygaani waa malab ninka aamina inuu malab yahay ninka aamina inuu dacar yahayna dacar buu u yahay shaygan waa sun iyo dhunkaal ninkuu aaminsan inuu yahay sun iyo dhunkaal ninkii aaminsan inuu yahay malab iyo subagna malab iyo subag buu yahay ya kuw hore way dhamaan nimanka ugu ron wey nimanka ugu ron waa nimanka laakiin waa nimanka ugu ha lianna lianna alxaqaa'iqa waa taabicatuni nabi maxamed ninku rumeeye nabigu u yahay ninkii saaxiriya u arka kaahin iyo majnuunna majnuun buu u yahay iyo saaxiriya kaahin qur-aanku ninku xaq u yahay xaq buu u yahay ninku u arka kitaab sixirna kitaab sixir buu u yahay waa nimankan howsha dhe xaq waaxida ma jiro nimanka dimuqraadiya cilmaaniinta xaq waaxida ma jiro nin xaq oo dhan keligii haysta ma jiro falsafaadkan caalamka hadda ka socdee qolyahan islaamka sheegtay islaamiyiinta meelaha kaga hadlamayd arag waa dhici kartaa sibaad xaq u aragtaana si arkaa aanu ka wada soconno wixii guud aan ka wada shaqayna marar bay soo gasha hawsha iyada kuu dhumanaysa haddii la qaydo dawaabiddu waa fiican tahay laakiin markaad la itlaaqdoo kale khatartana ka dhalanaysa nisbiyat lxaqaa'iq nimanka la yidhahdo wey waatan waa dhawaad ku eedeynaya wadaadihii camiiri iyo wadaadka sudaanigaha iyo tan waayu meeshay ku jiraan lianna shaygii aلdabxu lغayr الlah aw الsujuudu lغayr الlah aw اlاstiغaaثa bغayr الlahi fima laa yaqdir calayh il اllah oo xaqiiqa jirta oo waaqc oo addoonku samaynayo biqasdi wakhtiyaari ku samaynayo iyo waxay ku dhaheen idaa calima fahuwa shirkun waidaa jahila laysa bishirkin waa siduu arkay hadda waa nisbiyaة اlxaqaa'iq idaafiyaة اlxaqaa'iq shirkigu marka xaqiiqa daatiya ma aha dabxu ligayr xaqiiqa daatiya maaha waa maxay waa shay taabic lictiqaadi اlfaacili baa ka soo boota ninkii samaynaya hadduu arko wuxuu inuu shirki yahay ama kufri yahay waa maxay waa shirki iyo kufri asna waa mushrik hadduu u arko inuu yahay allow dhawaashana ama uusan shirki u aragna waa maxay shirki ma ah waa nisbiyat اlxaqaa'iq sabsad cindiya waa laazima waa laazima laakiin waxaa weeye waxaa la isku dayaa in la wareegaysto in la wareegaysa ma soconays shay waa shay xaqiiqada xukumkaa qaybsama xaqaa'iqdu ma qaybsamaan shaygan adna waan jebiy adna waad jebisay waan sujuudan ligayr illahi ikhtiyaaran waictiqaadan adna waad samaysay ikhtiyaaran cafwan qasdan wakhtiyaaran laakiin xukumka has bedelo shaaricu go-aanku duuna iga qadan karaa in lay cadaabo in lay cafiyo waa samciyaan laakiin xaqiiqadan lama inkiri karo jaahilka ugu jaahilsan baad u yidhi waxaad leedahay neefkan wado waa ri yaad u wadaa wuxuu ku leey shee cabdiqaadir oon yaa kugu qasba xidnima qasbin anaa doortoo ridayda madheeraa kala imid oo hebella u wada wax shay xaqiiqo uu jaahil ka yahay ma jiraan waa ri waxaan waa bilaawe sheekh hebel loo wada dhac ka siin waana ugu dhowaanhaya markaan isaga ugu dhowaadana alluu iisii dallacahaya warkiisu bannaanku yaallaa xukumka asaga waa maxay waa tashriik luqatan wa sharcan wa caqlan shirki iyo shirki iyo wuxoo dhan weeye laakiin waxaa tidhi maya maya idaa kaana caaliman fahuwa mushri waidaa kaana jaahilan laysa bimushrik waajmaca alcuqalaau calaa ana alcilma taabicun lilmacluum waajmaca alcuqalaau calaa ana alcilma sifa kaashifa laa sifa mu'ahira ishkaal kolkaasuu ka imanaya cilmigu ma shay buu bedelaa ما شيء بدلاه مثل شيء حقيقة اسمه تكون وقعتها ما هو الفرق بين العلم والقدرة القدرة وصفة التأثير تؤثر وتغير من الشيء لكن العلم وامحي laa yugayiru min الshay wainamaa yakshifu can xaqiiqati الshay telefoonkan maan fiirina waxaan le wuu madow yahay haddana waxaa intaan indhihii caad iga fulanayso cad yahay dan baan midho waxaan idhi wuuba guduudan yahay taleefanku waa sidiisi midabku waa midabki ogaanshahaadu iyo jahligaadu shayga aad ka jaahil noqoto ama aad garato waxba kama bedelayo shayga laakiin alqudra intaan jiya waxaan ka dhigahayaa budo budo waan bitinayaa saxradii baan qaban dab baan qabadsiin dambas baan ka dhigahayaa xaanihii iyo malabkii wixii aan isku qasaaye biyihii ama tafciilkii ma waan gelinaya shay kalean ka dhigaya istixaalaa ku dhici idan alqudratu waa sifa muaira laakiin alcilmu waa maxay waa wasfu kashfin tooshoo kale markaad shay ku qabato waad ku aragta soo maa ka dami ma arkaysid ku qabo shayga waa sidiisii ku celi maxbaa isbedele cilmigu waa nuurkaas ama waa tooshkaa wax lagu caddaysta keliya ee xaqaa'iqda aan waxba ka bedelin markaa taa laakiin cilmigu man calima annahu kada fahwa kada waman jahila falaysa bikada muxuu noqday cilmigii muairka alqudrati buu noqday marka inaad fahantaan waxaan oga jeednaa alcilmu waa wasfun kaashif laa yugayiru min xaqaa'iqi shay qudradii wixii la halmaalana idan alcilmu wasfun kaashifun iyo alcilmu waa taabicun lilmacluum waa isku mid kitaab burhaan usulfiq soo ma yaalo soo qabo muqadimada ka akhri meel kastay ku qorantaha an alcilma wa hayru muahirin wahuwa taabicun lilmacluum shaygii aad wuxuu ahaan buu ku arkahay ma bedeli kara wey yatbacu almacluuma almanduura ilayhi almariya shaygaad aragtay ama aad fiirisay ama aad ogaatay inbuu u yahay taabic waxba kama bedeli karo haddaad xaqiiqada shayga haleeli weydana maxaa tahay uun jaahil haddaad sidiisa ku ogaatana caalim laakiin shayga jahiilta aw caalimta waa iska sidiisii waa calaa xaqiiqati wa calaa ariiqatin waaxida jahiilta aw calimta aljahl waa cadam اlcilmi wاlcilmuna waa maxay waa alcilmu bishay calaa xaqiiqati maa huwa calay idan marka wabama bedel w waa asalmadoorshi asalmadoorshi madn halka soomaaha hal hal ku dhufo halkii un marka intaas intaasaan ka rabaa sabsadada mar haddaad fahanteen inay qolyahaas ay yihiin qaybo qolyo kaleo afraad bu sheekh ku daraado kusii mashhuul mano yidha xaqaaiqdu waa mawjuuda laakiin waxay dhaheen laa sabiila ila alcilmi biha waa qolyo afraad sheekhuislam baa sheega laakiin inta caanka ah waa la adriyo cindiyo cinaadiyo sheekh laak ku daraa niman yidhaha alxaqaa'iq way jirtaa laakiin lama ogaan karay dheh oo maxaa jira xaqaa'iqdu waxay dhaheen waa sayala innahaa fi sayaalaanin tatawuur bay samaynaysaa tatawur alxaqaa'iq tanaasukh larwax qolyihii qaboo kale soo ma garanaysaa shaygaan maanta shay ku ogeyn berri si kaleba noqon karaaba ilmihii asagoo kuusan baad ogeyd isagoo geed giir weynoo weyn baad la kulmaysaa asaga hadda oday cutushaad arkaysaa hawshu way socotaa bay dheh waa niman wareera iyaguna alxaqaa'iqu mawjuuda laakinaha laakin laa sabiila ila alcilmi biha liannaha mutatawira wa sayaalatun aw annaha fi sayalaanin wa afartaa kooxood bay noqdaan kulli adduunka maanta dad shaba waad ku arkaysaa cindiyadii laa cindiyadii muxua cinaadiyadii laa adiriyadii kuwan sayaalinta mushkilada ah kulli waad arkaysa waxaa aaminsan marka waa curo ku dhaca caqliga ku dhaca wey fitarku markay isbedelaan wax badan baa ka yimaada yusafsituuna fi lcaqliyaad marka waxaa leey yusafsituuna ay yunkiruuna alxaqaa'iq alcaqliya maadaama ay sabsadooda ahayd cinda sheekh islam ibn taymiya marka la xaqiijiyo jaxdu lxaqaa'iq ayib marka yusafsituuna fi lcaqliyaat ay yajxaduuna alculuuma walxaqaa'iq alcaqliya wayuqarmituun alqarmata waa nisba ila alqaramid oo ninkii xamdaan bin qurmud albaatini shaytaani loo tiiriyo nimankan maxaa lagu yaqaanay inay samciyaadka iyo waxyiga iyo qur-aanka sunnada bedelaan wayuqarmituuna ay yafcaluuna ficla alqaramidati fi samciyaati waa maxay waxay yidhaahdaan likulli ظaahirin lahu baaطinun walikulli tanziilin lahu tawiil likulli tanziilin aayad walba iyo xadiis walboo yimid wuxuu leeyahay tawiil maba jira shay sidiisa ah likulli tanziilin lahu ta'wiil walikulli daahirin lahu baatin marka wayuqarmituuna سمعت يقرمطون أي يحرفون معاني الأدلة السمعية وظواهر الأدلة السمعية ظاهر كتحريفين أيان وباطن بشيء تنزيل والبوي تأويل باطل وشيء نيكو باها يغان نمانكا وحوضي فافاين ديرادان ها أخرية كتابكي باقي لان إدين سو شيء كشف كشف الأسرار كشف الأسرار وهتك الأستار hala aqriyo marka inta aan kaga tagna insha alla axsan allahu ilaykum qaala shaykhu lislaam raximah llah wdalika anahu qad culima bidaruurati اlcaqli anahu laa budda min mawjuudin qadiimin غني عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجد كما قال تعالى أم خلقوا من غير من شيء واجب معنا نورها يا والممكن لابد لهم من واجب بانودغان أحسن الله إليكم وإياك. والممكن لا بد له من واجد كما من واجب كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق أم هم الخالقون فإذا لم يكونوا فإذا لم يكونوا خلقوا من غير ش- من من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالق sheekhu uu sheegay ee, faqradan wax ishkaala kuma jiro bidarurat alcaqli waxaa lagu ogaaday la- kulli annahu laabudda min mawjuudin qadiimin haniyun camaasi horaan baad soo barteen tafsiirkeeda darsigii saddexaad baynu ku soo maray maxaa yeelay lianna tasalsula fi lfaaciliin inuu yahay baatilun mumtanicun caqlan wa samcan laabudda min mawjuudin alla ah oo qadiimin horeeye oo asali ah haniyin camaa siwaahu axad walboon asaga in ka deeqtoon id naxnu nushaahidu xuduud almuxdataat oma bahna daliil kale xuduud ajsaam iyo xuduud alxawaadid iyo xuduud alcaalam iyo howlaha ku mashquulin wuxuu kuri sheekhu daliilu sanurihim aayaatina fi anfusihim wa fi lafaaq sanurihim aayatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayan lahum annahu lxaq idan naxnu nushaahidu waxaan u jeednaa inaha ku haynaa xuduud almuxdathaat waxyaabaha soo daraya dhicidooda arkan roobkii baa da-aya habeenkii baa dhacahaya qoraxdii baa soo baxaysa ilmaa dhala mid baa dhiman waa shawaahid banaanka taal kaalxayawaani waalmacdini wاnabataati wاlxad macdinka waxyaabahan hadda jawaahirtu sheekhu u jeedaa macdinka asalkiisa good qalimeedka dahabka laga soo saaro ama fidada laga qodo ama dheemanka laga qodo la odhan jiray hunana wuxuu ujeedaa nafs aljawaahir nafs aljawaahir soo kordhaysa dahabkii baa la heli fidadii baa soo bixi qalinkii baa la helayaa wاnabataati geeda aan jirin dhir aan jirin baa soo baxaysa mid baa la waayey wاlxaadiثu mumkinu shayga soo dariyahana waa mumkinun mumkinun xuduuثuhu wmumkin cadamu labaduba waa suuragal inuu yimaado waana suuragal in la waayaba laysa biwaajib اlwujuud walaa mumtanic اlwujuud laysa biwaajib اlwujuudi walaa mumtanic اlwujuud in la waayana inuu yimaadana waajib ma aha lanna mumkin buba ahaa waa shay suuragala ah. inuu jiro oo wujuudkiisuna ma aha waajib yuujadu fayucdam qad kaana macduuma faxadaa wawujid marka laysa biwaajib اlwujuudi walaa mumtanic alxuduud aw اlwujuud baad ku fasiraysa wqad culima biliطiraari an almuxdia cafwan ana almuxdaa laabudda lahu min muxdii shayga soo dariya yimaada soo kordha sameeyaa jira falka axad sameeyaa jira waa inay ku miaalishawana ku miaaliya ilmi yarka ah haddaad ku dhufato iyo xuliyaa dhuftay man idaarib haddaad tira ma jiro axad dhuftay wuxuu kaa inkiraya ma ogolo fitra caqliya weeye marka walmumkinu shayga mumkinkaa ah inuu yimaadana ay suuragalka ahayd inuusan imaaninna suuragalkeeda mustawa tarafeynka ahaa laabudda lahum min waajib lwujuud axad waajib lwujuud oo alla ah oo ahaysiiya oo abuura in la hela waa laazim kama qaala tacala am khuliquu min hayri shan lkhaaliquun waa daliilkii la odhan jiray daliil istiqra asabr wtaqsiim ay odhan jireen usuuliyiintu asabr wtaqsiim nimankan mutakalimiinta iyo jadaliyiintan waxay u yaqaanaan atardiid wtaqsiim atardiid wataqsiim aan israaciya usuuliyiinta iyo mutakalimiinta oo asabr wataqsiim u yaqaan jadaliyiintu waxay yidhahdaan iyagu atardiidu wataqsiim manaatiqadu ashardiyu lmunfasil soo ma ahayn sheegaramse waa shardiyu lmuttasil shardiyu lmunfasil idan labadan weeye am khuliquu min hayri shayin ay min hayri khaaliqin am khuliquu waxaa la abuuraa ay min hayri khaaliqin laba mid un weeye kufaaru qurayshay in laydin abuuray idinkoon axdin abuur uusan jirin ma dhici kartaa am hum lkhaaliquuna lianfusihim waa labadaa qisma xaasira qisma caqliya xaasira hebelow inaad is abuurtay hmm. iyo in abuuray iyo inaad abuuran min hayri khaaliqin saddexdaa mid wey xukm saddexdaa mid weeye laba waa caqliyataan midna waa xukm اlwahmi wاlkhayaal xukm اlwahmi wاlkhayaal hunaaka farqu bayna alxukm اlcaqli xukm اlcaqli wa xukm اlwahm masoo kala sheegna mise maana sheegin xilli kale iman doonta maadaama aan dahay dhima lah xukm اlwahm xukm almahw alkhayaal waa odoros wax walba oo maskaxdaada ku soo dhaco iska sawareyn kartaa caqligu markuu laakiin shaygaa uu fasiro wuu diida ama uu ogolaan way kala duwan yihiin تصور بمنزلة تصور waa khayaal oo daraska mala awaalka iskagaa soo dhacaay hadda waxaad iska sawiran kartaa iska sawiran kartaa wahman wa khayaalan wa takhayulan inuu jiri karo shay aan makhluuqayn khaaliqna hada xukmu lwahmi walkhayaal baa la yidhahdaa mukhayila qayb maskaxda ka mid oo eh, dubo meesha laga waasho ya waxay iska sawiran kartaa shay inuu jiro <laughs> inuu jiro shay laysa khaaliqan walaa makhluuqan laakiin xukm الcaqli waa diidaya muxuu leeyahay abadan ima an takuuna makhluuqan wa ima an takuuna khaaliqan لأنه لابد من كل حادث محدث ولكل محدث محدث محدث ضرورة العقلية المهي روانيك شيء هذا هو هو حكم العقل عقل وحقوق بسنة أشياء هذا شيء واجبة واجب الوجود ممتنع الوجود جائز الوجود هذا هو الحكم العقلي أما حكم العقل وحتى هذا أما حكم الوهم والخيال كل متصور متصور أو مسكحة كسر عودا عقل أم هديد أم هي لا يحل إلى ذا waatay ku dhacday nimankii ashaacira ku dhacday waxay dhaheen shay waxaa jira laysa daakhil alcaalam walaa khayrija walaa mubaayinan walaa muxaayaa waa ma waa xukmu alwahm wاlkhayaal ilah baynu ku wadaa caqligu laakin waa diidaya xukm alcaqli marka looba asariix waa diidaya abada intaan taa waa fitradii caqligu wuxuu le abadan labada shay inay isku mid ahaadaan oy milayn noqdaan iyo inay kala socmaan waa mid hadday kala socmaan hadday isku mid itiaad iyo xuul baa laazimaya hadday kala socmaanna mubaayano waa in la helo hadday mubaayana la helona waa inaan ku faaruqo ha idan makhluuq oo dhan maa si wallahi almakhluuq ma waa maa si wallah ka soo qaada musطalaxii kalaamiga ah maa si wallahi oo dhan waxaan alla ka ahayn oo dhan waa makhluuq haddaba alle makhluuqa ma ka baxsan oo ku dhex jira caqli wuxuu leeyahay waa qisma daruuriya ima an yakuuna fi lmakhluuqaat وأن يكون خارجها هذا حكم العقل الضروري أما laysa dakhil acaalam walaa aarij hadda waad fahamteen xukm alcaqli iyo xukm alwahmi farqiga u dhexeeya ayb marka qismadii baa meesha ku jirto faidaa lam yakunuu khuliquu cafwa min hayri khaaliqin walaa hum lkhaaliquun lianfusihim ayaguna istacayana anahum ana lahum khaaliqan khalaqahum aynoo joogo cashirku halkaa isaga ah xaadiidka iyo mustalaxaadkiisa iyo waajibkii mumtanaca insha allahu ta barri baynu sharxi doonaa anaa soo dahay maanta cafwan